بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غزوة بني قريظة مصنف كماشان وكوكاها بليا غزوذي ريب بني قريظة لمنكي ahaa ee yuhuudda ahaa ee madiine wax ka deganaa dagaalkoodii buu ka warramayaa waxaan hore u soo marnay markaan ka hadlaynay khaswat alkhandaq yuhuuddii markii bani qurayda nimanka la yidhaahda ee dhanka koofureed muslimiinta ka jiray oo halkaa madiine dhinaceeda gadaalo ahaa in markii ciidankii yimaadeen oo carabtii iyo khatafaan iyo wixii soo raaco ee yuhuuddii madaxdoodii ay isku keeneen oo madiine ay yimaadeen ninka la yidhaahdo xuyay ibni akhtub oo reer bani nadiir ka tirsanaa baan soo aragnay inuu u tegay bani qurayda oo uu ku tirtirsiiyey inay ballanka nebiga ka baxaan calayhi salaatu wasalaam cahdigii heshiiskii lala lahaa inay buriyaan waa kuwii ka yeelay yeelayoo soo marnay nebigana arrintaa markuu warka soo gaaray inuu xaqiiqsado darteed waa tii uu laba sacad u diray sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada labadaa saxaabi oo owsi khasraj madaxdoodii ah waa tii uu u diray markii ay u tageen cay ay nebiga caynayaan waatay kala hor yimaadeen ay leeyihiin man rasuulullah yuu yahay rasuulka aad sheegaysaan laa cahda baynana wa bayna muxamadin walaa caqd wax naga dhaxeeyaahu ballanayay annagii muxamed lama arko hadalladaas ayay yidhaahdeen waana kuwii marka dagaalka inay ka qayb galaan diyaar u noqday laakiin aan soo aragnay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku fashilay nin soo islaamay oo la yidhaahdo nucaym ibni mascuud alashjaci inuu ninkaasi ilaahay sabab uga dhigay inay khudlaan isku sameeyaan cadowgii isbahaystay oo carabtii iyo yuhuuddii inuu kala dilo sidaana ay marka ku laabteen ciidankii quraysh meeshii marka waxaa ku haray bani qurayda oo meeshii deganayd baa marka hartay qorayshna dhulkeedii bay aadeen ay u laabteen khadafaan meeshoodii bay ku noqdeen qolooyinkii kale yuhuudda nadiir iyo khaybar meelahooday aadeen marka waxaan soo marnay ninka la yidhaahdo xuyeey bnu akhtub oo bani nadiir ka tirsan markuu nimankan bani qurayda ku tirtirsiiyey inay cahdigii ballanta ka baxaan oo ay ka yeeleen waatay shardi kula galeen waxay yidhaahdeen wixii na inuu adna kula yani wixii annaga na adna inuu ku asiibo asna ballan u qaadoo yidhi haddii ay dagaalka u suuroobi waayo meeshii aad gashaan baan idinla geli meesha ku dhimataan baan idinkula dhimanaya arrimihii marka qurayda ayuu maaragtay shiikhu meesha nooga warramaya ghaswatu bani qurayda musanifku wuxuu leeyahay raximah ullahu warajaca rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam min alkhandaqi nabiga wuxuu ka noqday ghaswat lkhandaq markay dhammaatay ayuu madiine ku noqday wanasaca asilaaxa wahiyaaba dharkii iyo hubkii oo watayna waa uu siibay oo dagaalkii oo u watay ayuu iska siibay markuu gurigiisii wa baynamaa waqtigii huwa nabigu yaqtasilu mid qubaysanaya ou ahaa fii bayti ummi salama xaaskiisa ummu salama ah gurigeeda markii uu ku qubaysanayay oo dharkii iyo hubkiina ou dhigay baa jaa'ahu jibriilu calayhi salaam malakuljibriil baa nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa amarahu markaasuu malakuljibriil nebiga wuxuu faray binnuhuudi ilaa bani qurayda reer bani qurayda inuu aado ayaa malakuljibriil faray reer bani qurayda oo ballantii dadkii furiyey ah ballantii dadkii buriyey ah wakhti ay muslimiintu ku jireen fii axraji saacati min xayaatihim noloshooda wakhtigii ugu dhibka badnaa markii ay ku jireen dadkii ballanta uga baxay inuu u kaco ou aado asagii ciidankiisa ayaa malkuljibriil uu nebiga calayhi salaatu wasalaam amray qaala markaasu wuxuu ku yidhi malkuljibriil baa odhanaya innii anigu saa'irun amaamak hortaadaan soconaya waan kaa horrayni usalzilu bihim xusuunahum bani qurayda dhufaysyadoodii iyo yigolladii ay ku jireen ayaan gilgilayaa oo maaragtay la gilgilaya wa aqdifu fii quluubihim alrucba qalbigoodana laabahoodana argagax iyo cabsi baan ku ridayaa oon ku tuurayaa weeyaan marka anaa kaa horeeye isoo dabagal buu yidhi adiga ciidanka adii saxaabadaada uma saara malkuljibriil wuu socday fii mawkibihi min almalaa'ika jamaacadiisii malaa'igta ahayd dhexdeedabuu isagoo buu aaday bani qurayda buu u socday xaggeedii wey almawkib in badan ma soo marna waa aljamaaca yani kooxdii malaaigta ahayd isagoo la socdo ayuu malkuljibriil halka iyo bani qurayda kusii hormaray amaa rasuululahi sal llahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam fa aclana fi nnaasi markii malkuljibriil amarka uu siiyey faaclana wuxuu ogeysiiyey nebiga finaasi dadkii dhexdiisa wuxuu ka iclaaniyey uu sheegay uu yidhi man kaana saamican mutiica falaa yusalliyanna alcasra ila fii bani qurayda man kaana axadkii ahaado saamican mid wax maqlo mutiican oo aqbalo mutiicahoo warkayga yeelayo oo warkii amarkayga qaadanayo oo aeecayaahi falaa yusalliyanna alcasra salaada casar yuusan ku tukanin ila fii bani qurayda meesha bani qurayde ay degan yihiin meelaan ahay yuusan ku tukanin wastacmala cala almadiina amarkaasuu nebiga baxshay dadkii waa inay bani qurayda lagu tukadaa qofkii aniga ii maqlayo yani ha la baxa wey bani qurayda ha la aado wey salaada casarna halka ha lagu tukado wastacmala cala lmadiina madiina wuxuu madax uga dhigay ibna ummi maktuumin saxaabigaas cabdulaahi ibni ummi maktuum ayuu uga tagtay madiine oo uga tegey waacta araayata licaliy bni abi aalibin calankiina wuxuu u dhiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dagaalgelayeen caliy bni abi aalib buu u dhiibay radi allaahu canhu waqadamahu cali bni abi aalib ayaa hormaray fii jamaacatin asagoo oo koox ciidana la socdo ayuu ilayhim bani qurayda xaggeeda aaday oo ku hormaro nebigii waa kasii hormaray maarata maadaama la yidhi xagga casarkaa lagu tukado waa uu dhaqaaqo isagoo ciidan wata weeyaan falammaa ra'awhu markay yuhuudi bani qurayda cali ay arkeen isagoo calankii wato dagaalka oo jihadooda u soo socdo bay sabbu rasuula sal allahu calayh ali wasalam bani qurayda waxay caayeen sabbuu waxay caayeen alrasuula sal allahu calayh ali wasalam rasuulka alle ayay caayeen wa qaaluu qabiixan hadal xunna wa ay yidhaahdeen hadalaan fiicnayna way yidhaahdeenoo nebigay ku sheegeen salawatu ullahi wasalaamu calayh wabaadara almuslimuuna muslimiintii way degdegeen fi lkhuruuji yani bixitaankii bay dedejiyeen maadaama nebiga amarka uu baxshay o yidhi casarka waa in halkaa lagu tukado yani bixitaankii ayay dedejiyeen oo aad buu u degdegeen waadrakat bacdahum lcasru waadrakat waxay haleeshay bacdahum saxaabada qaarkood alcasru salaadii casar baa haleeshay fi ariiqi intay waddada kusii jireen oo madiine ilaa bani qurayda meeshay deganaayeen ay u socdeen baa salaadii qabatay markii salaadii qaarkood meesha ku qabatay fa minhum saxaabadii waxaa ka mid ah ila nebigu wuxuu amray bani qurayda meelaan salaadii casarna waa ay soo gashay fa minhum waxaa ka mida marka saxaabadii man sallaa qof dad tukaday salaadii casar intay dariiqa ku jireen aysan bani qurayda gaarin dad salaadii tukaday baa ka mida wa minhum waxaa ka mid ah saxaabadii man akhara salaada kuwa dib u dhigay oo aana dariiqii waddadii dhexdeeda ku tukanin xataa wasala ilaa bani qurayda ilaa reer bani qurayda meeshay deganaayeen ay gaareen salaad ma ayan tukanin amarka nebiga ayagoo qaadanayo labadoodaba nabiga calayhi salaatu wasalaam midna waxba kama sheegin yacni waxa weeye kii tukaday iyo kii aan tukaniinba maqsadku wuxuu ahaa in la degdego oo meesha lagu degdego kii dariiqa ku tukaday iyo kii aan ku tukanin oo bani qurayda ku tukadayba labadaba nebigu waxba kama uusan sheegin salawaatu ullahi wasalaamu calayh waharaja rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka allana markaasuu asna soo baxay fii mawkib lmuhaajiriina walansaar muhaajiriintii iyo ansaartii jamaacadoodii dhexdeedii ayuu la soo baxay asagoo koox la socda jamaaco ah oo muhaajiriin iyo ansaar ka kooban ayuu asna soo baxay xataa nazala ilaa uu nabigu dego calayhi salaatu wasalaam uu ku dego calaa bi'rin min aabaarihim ceel oo ceelashoodii ka mid ah reer bani qurayda ismuhaa ceelka la yidhaahdo la yidhaahdo weeyaan magacaas ana la yidhaahdo ayuu leeyahay ceel magacaas leh meel biyo ah ilaa uu nebigu meeshaa dego reer bani qurayda markuu gaaray halkaa ayuu degay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waalqa allaahu fii quluubihim arucba waalqa allaahu allah wuxuu riday fii quluubihim reer bani qurayda laabtoodii quluubahoodii laabahoodiibuu wuxuu ku riday alrucba argagax buu ku tuuray iyo cabsi oy nebiga ka baqaan iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim markay arkeenoo ilaahay argagaxoo ku riday mubaarasa ma aynan samayninoo ciidanoo ma ayan soo diriirine fataxassanuu fii xusuunihim waxay galeen godadkoodii iyo dhufaysyadoodii ay ka dagaalami lahaayeen ayay kulligood wada dagaal bay diyaar u noqdeen halka inay wax ka soo tuurtuuraan walam yajtari'uu mana ayan ku dhiiranin cala alqitaali la dagaalan oo mubaaraso ahoo ka hor yimaadaan saxaabadii iyo rasuulka ay ka hor yimaadaan ma ayan ku dhiiranin marka inay dhufaysyada inta galaan halka fallaaraha ka soo tuuraan ayay rabaan iyo ciddii soo hujuumtay iska celiyaan bay doonayeen wey markay sidaa dufaysadii galeen oo ayan bannaanka u soo baxaynin waxaasarahum lmuslimuuna bishidatin waxaasarahum waxaa hareereeyey oo go'doomiyey almuslimuuna muslimiintii baa reer bani qurayda xisaar ku samaysay xisaar oo bishiddatin si adag ayay xisaar ugu sameeyeen dhaqdhaqaaqoo dhan baa loo diida waa la go'doomiyey weyaan falamaa taala calayhim alxisaaru markii uu ku fogaaday uu ku dheeraaday hareerayntii ay ku dheeraatay oo meelay ka baxaan aynan jirin ayay araaduu waxay dooneen an yastashiiruu inay la shawraanoo la tashadaan bacda xulafaa'ihim dadkii ayaga maaragtay isbahaysiga la ahaa qaar ka mid ah oo min almuslimiina muslimiintii ah yacni waxa weeyaan nimankan Eh, la yidha qurayda waxay xaliif la ahaayeen awsbay xaliif la ahaayeen aws xaliif la ahaayeen sida bani qaynuqaacna ay khasraj xulafo ula ahaayeen ayay kuwaanna sidaas xaliif ula ahaayeen maaragtay qabiilada aws la yidhaahdo marka nin aws ka mida ah, oo weliba dadkii ay wax badan iyo mucaamalo badan dhex martay ka midoo muslimiintiiya inay la shawraan bay dalbadeen faalabuu min rasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka ayuu waxay ka dooneenay ka talbeen an yursila ilayhim inuu nebigu u soo diro ayaga abaa lubaabata ninkaa saxaabiga lubaaba la yidhaahdaa inuu u soo diro muxuu ugu soo dirayaa liyastashiiruuhu inay la showraan oo la tashadaan saasuu maaragtay nebiga ka codsadeen waxay yidhaahdeen yacni rasuulka waxay yidhahdeen noo soo dir abulubaaba ninka la yidhahdaanu ku kalsoonnahaye aan la tashanno wixii aan yeeli lahayn fa arsalahu nebiga waa u diray salawaatu wasalaamu calayh abulubaaba u tag buu yidhi weeyaan falammaa ra'awhu markii ay arkeen abulubaaba u yimid oo nebiga uu soo diray qaama ilayhi arijaal raggii baa u istaagay oo ka hortegay wajahasha annisaau wasibyaanu yabkuuna fii wajhihi wajahasha way dhaqaaqeen annisaa'u haweenkii iyo wasibyaanu caruurtiiba yabkuuna ayagoo oynayo fii wajhihi abulubaaba hortiisa ay ku oynayaan dumarkii iyo caruurtiiba sidaas meeshay wada aadeen weyaan markay halkaa uga hortageen oo carruurtii iyo dumarkii oo oynaya ou arkay faraqa lahum abuu lubaaba waa u dabcanaaday yacni qalbigiisa u dabcay naxariis baa qalbigii u gashay weeyaan oo ayagoo naxariisanaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen atara an nanzila calaa xukmi muxammadin miyaad ra'yiyeynaysaa ma arkaysaa abulubaabow nabi maxamed xukunkiisa inaan ku degno yacni inaan isku dhiibna nebiga oo asaga wuxuu doono ou nagu xukumaa miyaad ra'yiyeynaysaa buu yidhi saasay yidhahdeen taasay weydiiye inaan nebiga isku dhiibno oon rahdano xukun adiga wixii markaa oo nagu xukumana aan aragno saa miyaad ra'yiyeynaysaa abulubaabow qaala nacam abulubaab wuxuu yidhi haa sidaasaan arkaya inaad nebiga isku dhiibtaan oo markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam xukumkii uu ridi karo uu rido sidaasaan arki buuyi markaasuu abulubaaba haddana arrinta u sii sheegayo war uu sir nebiga lahaa ayuu bixiyey oo ahayd waashaara biyadihi ilaa xalqihi wa ashaara biyadihi gacantiisabuu wuxuu ku ishaaray ilaa xalqihi luquntiisuu ku ishaaray yuriidu annahu dabx yani saasuu leeyay markaa isku dhiibtaanna waa laydin gowrici yani waa laydin laynaya weyaan saasuu u ishaaray arrintaa markuu ishaaray way garteen arrinta inay tahay ee maaragtay aysan fiicnayn bay arkeen laakiin waxaa ka horraysa shiikhu uu ka tegey markii xisaarkii uu shiikhu iska soo gaagaabinaya khulaasu ku samaynaya kitaabka markii xisaarkii iyo hareerayntii ay ku adkaatay oo aad ugu darnaatay ayaa ninkii madaxda uu ahaaye ra'iiskoodii ahaa oo la yidhahda kacab bni asad baa saddex arrimood u soo jeediyey intuusan abulubaaba imanin ka hor ayay saddex arrimoodba usoo jeesay saddexda arrimood midda koobaad waxa weeye ima an yuslimuu wayadkhuluu maca muxamadin sal اllahu alayh wali wasalam fii diinihi fayamanuu cala dimaa'ihim waamwaalihim waabnaa'ihim wanisaa'ihim wuxuu yidhi wuxuu u soo jeedsay inay islaamaan oo dad yahow si aad ku badbaadaan diinta islaamka qaata nabi maxamed diintiisii raaca si maalkiinna iyo dhiiggiinna iyo dumarkiinna caruurtiinnu ay u badbaadaan diinta islaamka qaata buui wuxuu u raaciyey wuxuu leeyahay wallaahi laqad tabayana lakum annahu lanabiyun mursal haddaa yuhuuddii tihiin ilaahay baan ku dhaartay waa idiin caddahay maxamed inuu nebigii la soo diran waad garanaysaa buuyii wa annahu aladii tajiduunahu fii kitaabikum inuu yahay kitaabkiinnii towraad ahaa ninkii nebigii aad ka heli jirteen inuu isaga yahayna waa idiin caddaataye kaalayo diinta soo galo maarata diintii nebi maxamed galo muslimiin noqda waa qodobka koowaad u soo jeediye uma ayan jawaabin jawaab kama siinin ma aysan oggolaanin in ah. haddii kale wuxuu yidhi yacni midda labaad wa imaa an taqtuluu daraariikum biaydiikum daraariikum wa nisaa'akum biaydiikum ilmihiinna midda labaad oon idiin soo jeedinayo ilmihiinna iyo dumarkiinna idinkii inaad laysaan si hadhowdii haddii laydinka adkaado aanan loo addoonsanin ama maaragtay aanan dumarkiinnii aanan yani rag kale aysan ula wareegino addoommo noqonin idinka gacantiinna ku dila marka hore markaa dishaanna wa takhruju ila nabiyi sala allahu calay wasalam bisuyuufi muslitiin nabiga u baxa markaas la dagaalama idinkoo seeftiinna galka idinkaga baxsan tahay la dagaalama marka si aad nebiga ku kala baxdaan ama idinka aad ka guulaysataan ama idinka kan ugu dambeeya la ydin dilo waa labaad oon idiin soo jeedinayo inaad dagaalantaan yaan idiin soo jeedinayo midda saddexaad ayana ma ayan ka jawaabin oo dagaal diyaaru ma nihin bay dhaheen ilmahan inaan tallayno dagaal wuxuu noqon doona aanan garanayno ma gelayno midda saddexaad waxa weeye berri waa sabti wey maalinta sabtida ah maalinta sabtida ay tahay waxay muslimiintu aaminsan yihiin annaga haddaan yuhuud nahay inaanan dagaalamin maxaa yeele sabtidu waa maalinkeena la ka reebay wey aan maalintaas ballanfuryo samayno aan gaadno maxamed iyo asxaabtiisa oo aan inaan la dagaalamayno aanan filaynin weerar aan ku qaadno ilaa marka dambe aan jabinno oon ka adkaanno labadaa ah saddexdaa arimood midkood yeela ayana waxay dhaheen sabtida ku xadgudbimayna markii saddexdii arrimood laga diiday ayuu markaas faraha ka qaaday maarata taladoodii bannaanku ka qaaday isagiina ma islaamin oo dadkiisu iska raacay oo diinkii ma uusan qaadanin markaas abulubaaba u yeeranayaan abulubaabana arrintaas u sheegay hadday isdhiibaan in la gowrici doono abulubaaba marka uu arrinkaa arkay arintaa markuu u sheegay ayuu isgartay inuu maaragtay khiyaano sameeyey oo arrin uu bixiyey sirtii nebiga inuu bixiyo inay khiyaano tahay buu gartay uma tanabaha halkaasuu marka shiikhu kasii wadaya uma tanabaha wuu baraaruga abulubaaba annahu asaga abulubaaba biishaaratihi tilmaamidiisii ou tilmaamay ou dadka u ishaaray in la gowrici doono la layn doonaa haadihi oo tan ahi inay tahay yacni arrintaasi khaana allaha warasuulahu alla iyo rasuulkiisa inuu khiyaanay ayuu ku baraarugo gartay markuu gartayna famada calaa wajhihi xortiisuu u socday waa dhaqaaqay xataa ata almasjid anabawiy yacni madiinoobu ku soo laabto iska soo tegey ila madiino uu yimid masjidkii nebiga buu yimid markuu yimidna warabata nafsahu bisaariyatin min sawaariihi wuxuu isku xiray warabata nafsahu naftiisaba wuxuu ku xiray bisaariyatin tiir ayuu isku xiray oo masjidka min sawaariihi masjidka tiirarkiisa ka mid ah tiirarkii masjidka ou lahaa mid ka mida ah, ayuu isku xiray maadaama inuu arkay inuu asagu uu ku baraarugay inuu khiyaano sameeyey ayuu tiirkaasi isku xiray weyaan markuu isku xirayna waxalafa wuxuu ku dhaartay allaa yaxul lahu inuusan ka furaynin axad ka furaayo uusan jirin ilaa rasuululahi sal alla alay wasalam biyadihi nebigo gacantiisa ku fura mooye cid kale inaysan ka furaynina dhaar buu ku maray wey cid iga furi kartaa ma leh ilaa nebiga inuu iga fura mooye hadduu nebiga ka furana macnaheedu waxa weeye qof towbadiisii la aqbalay oo kale inuu yahay ayuu garanaya falamaa balaga rasuulu llahi sal alla alay wasalam khabarahu nabiga markuu soo gaaray kabarahu ay khabara abilubaaba abilubaaba warkiisii markuu soo gaaray yuu qaala nabigu wuxuu yidhi amaa inahu low jaa'anii lastakfartu lahu ama id facala maa facala fanatrukuhu xataa yaqdiya allahu fiihi ama wallaahi yaani marba haddii uu loo sheegay inuu abulubaaba arrintan sameeyey dabadeetana uu masjidkii tiir tiirarkiisii tiir ka mida isku xiray oo khaladkiisi uu gartay markii loo sheegaybuu wuxuu nebigu yidhi qaala wuxuu yidhi ama innahu yani abulubaaba buu yidhi low jaa'anii hadduu ii imaan lahaa lastakhfartu lahu ilaahay baa dembidhaaf u weydiin lahaa amaa in facala maa facala laakiin wixii ou sameeyey haddiiba uu sameeyey fanatrukuhu waan u daynaynaa farahan ka qaadaynaa hadduu isaga tiirus ku soo xiray oo yidhi ilaa nebigii i fura mooye xarigga iga fura cid kaleo iga furaysa lama arko sidiisaanu u daynaynaa xataa yaqdi allahu fiihi ilaa ilaahay arrinkiisa ou xukumo oo rabbi xukun uu ka soo dejiyo ma ka furayna buu wamaca tuuli lxisaari marka ree bani qurayda isdhiibistoodii buu marka shiikhu ka wa wamaca tuuli lxisaari markii uu hareerayntii iyo maaragta go'doomintii ay dheeraatay ayaa inhaarat waxaa jabtay oo duntay oo burburtay macnawiyaatu bani qurayda ree bani qurayda macnawiyaadkoodii niyaddii ay ku dagaalami lahaayeen ayaa baaba'day qalbigiiba ilaahay rucba uga riday markaasay xataa nazaluu ilaa ay degaan ay isku dhiibaan bacda layla an iyo abaaan habeen dabadeed oo inta xisaar ay ku jireen calaa xukmi rasuuli illahi sal l alay wasalam nebiga xukunkiisa ilaa ay u degaanoo yeelaan ayay markaa goosteen shan iyo labaatan maalmood markii hareerayn lagu hayay dabadeed oo la go'doomiyey ayay marka waxay ogolaadeen inay isdhiibaan oo xukumkii nebiga ay aqbalaan markaasaa factuqila arijaalu markay xukumkii aqbaleen raggii waa la xirxiro waa la xabisay wajucila nisaau wadaraari haweenkii iyo ilmihiina waxaa laga yeelay bimacsalin canhum fii naaxiyatin kuwo la fogeeyey meel fog naaxiyo kale la geejah kale ayaa loo dhaqaajiyo ayaga ka fogaysan arkaynin markii sidaa la yeelay wa alaba xulafaa'uhum xulafadoodii dadkii yani isbahaysiga la lahaa oo ahaa al awsu ka mid ahaa aws ahaa ayaa waxay nebiga ka dalbeen an yuxsina ilayhi inuu nimanka bani qurayda wanaag u sameeyo nebiga ixsaan u sameeyo ayay ka dalbeen yani kama facala siduu ku falay bibani qaynuqaac bani qaynuqaac sida uu ku sameeyey oo ahaa xulafaa'i alkhasraji khasraj nimanka la yidhaahdo dadka heshiiska la ahaa oo maarata isbahaysiga la lahaa kuwaa sidii loo galayoo kale inuu nebiguna u galo oo wanaagga uu sameeyo ayay nebiga ka dalbeen aws weeyaan faqaala marka nebigu wuxuu yidhi wuxuu rabaa nabiga inuu isagu xukunka iska wareejiyo kii ilaahay baana fulaye kii rabbi ugu talagalay baa ku fuli doono laakiin wuxuu rabaa inuu iska wareejiyo faqaala marka nebigu wuxuu yidhi alaa tardawna raadi ma tihiin oo ma ka raadi noqonaysaan an yaxkuma inuu xukumo fiihim fii bani qurayda reer bani qurayda inuu xukumo rajulun minkum min idinka idinka mida ah oo aws ka mid ah inuu xukumo xukumka u xukuma raadi ma ku tihiin ku raadi noqonaysaan qaaluu bala raadi baan ku nahay bay yidhaahdeen maadaama dadkan xulafadeenna ay yihiin waan ogolnahay reeb nin annaga naga mida inuu xukumo xukumkiisa raadiaan ku noqonay qaala marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadaaka ila sacdi bni mucaadin arrintaas waxaa iskale xukumka sacd bni mucaad waa sayid اlaws w ninka madaxda u ahaa aws madaxda u ahaa wey qaaluu markaas waxay yidhaahdeen sacad soo maaha qad radiina raadi baanu noqonnay xukumkiisa raadi baanu ku nahay halkaasay yidhahdeen raadi baanu ku noqonnay sacadna waa kaan soo marnay fii ghaswat alkhandaq in la dhaawacay oo yani meesha dhudhunkiisaan laga dhaawacayo halbowlihii uu dilaacay nebiguna markaa uu masjidka yani maaragtay ou khaymad uga dhisay masjidkii nebiga khaymad looga dhisay oo nebiguna mar walbaba uu ku soo booqanay oo u imaanay halkaasuu joogo hadal uu horay u yidhina sacad waan soo marnayo markii bani qurayda intay u tageen ee asaga iyo sacad ibnu cubaada ay u tageen ee jaa'ifada nebiga iyo hadalla aan fiicnayn iyo ballankii inay ka baxeen ay u soo sheegeen markuu dhaawacmay ducadiisi waxaa ka mida ah aan soo marnay allaahuma laa tumitnii xataa taqara caynii min bani qurayda yacni ilaahayu haydilin ilaa ishayda reer bani qurayda ay ka marka ducadaasuu ilaahay buu hore ugu baryey ayaga marka xukunkii sacad bay raadi ku noqday waxaa ku noqday aws oo sayidkoodiina uu yahay wa kaana sacdun fi lmadiinati sacd bnu mucaadna madiine ayuu joogay oo ku sugnaa liljurxi alladii asaabahu yani nabarkii dhaawacii alladii asaabahu gaarayoo ku dhacay athnaa'a ghaswat alkhandaq waqtigeedii dhexdeedii gamuunkii fallaartii ku dhacday darteed dhaawacaasuu madiine ugu harayo ma uunan soo aadin bani qurayda dadkii soo raacay kuma uunan jirin weyan waa la doona marka sacad baa madiine laga doona fa jaa'uu bihi way la yimaadeen raakiban calaa ximaarin isaga oo dameer saaran ayay keeneen oo bani qurayda meesheedii ay nebiga ugu keeneen salawaatu ullahi wasalaamu calayh sacad baa la keenay falama qaruba min rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wasalam nebiga markuu u soo dhowaaday oo yani isagoo dameerkiisii saaran uu soo dhowaaday buu qaala nebigu wuxuu yidhi quumuu ilaa sayidikum sayidkiinna u kaco u istaaga ixtiraam ahaan ugu istaaga markaasay u kaceen weyaan faqaamuu ilayhi way u istaageen markaasay markay u kaceen bay dhinacyada ka galeen aws oo idin dhinacyaday ka soo mareen sacad wa axaatuu bihi sacad bay hareereeyeen nimankii aws ahaa min jaanibayhi labadiisii dhinac ayay ka hareereeyeen yaquuluuna ayagoo odhanaya yaa sacdu sacadow axsin fii mawaaliika dadka mawaalidaada ahee xulafada kulayi ee maaragtay isbahaysiga nala lahaa wanaag u samee adiga rasuulka xukumka kuu dhiibay wanaag u sameeda ku yidhaahda wahuwa sacadna saakitun mid aamusan uu yahay laa yujiibu uusan u jawaabaynin markay dhinac walba ka soo galeen ay leeyihin nimankan ixsaan iyo wanaag u samee isna uusan u jawaabaynin markay sidaa tahay falamma aktaruu calayhi markay ka badiyeen oo warkii ay ka tira badiyeen oo leeyihiin maaragtay axsin fii mawaaliigta ay ku hayaan ayuu qaala wuxuu yidhi hadal buu yidhi sacad ibni mucaad laqad aana lisacdin anlaa ta'huda fi llahi lawmatu laa'im laqad aana waxaa dhowaaday lisacdin sacd ibni mucaad waxaa u dhowaaday anlaa ta'khudahu inayan qabanin fi llaahi alle inaysan u qabanin lawmatu laa'im mid dagaala dagaalkii inuusan dhag u dhigin cid alle ciddii dagaalis marba hadduu ilaahay diinkiisa ku taagan yahay cid alle ciddii dagaashaa dagaalkeeda inuusan waxba ka soo qaadin kii ugu nacay ha igu naco kii ugu jeclaana ha igu jeclaadee cadow ilaahay u naxariisan maayo buu yidhi saasuu ka wadaa falamma samicuu markii hadalkaas sacad uu yidhi laqad aana lisacdin ilaa ta'hudahu fi llaahi lawmatu laa'imin markii uu yidhi markay maqleen hadalkaasi falamma samicuu dalika arrinkaa markii ay maqleen rajaca bacduhum ila almadiina aws dad badan oo ka mid ah qaar ka midihii wayba laabteen madiina iska aadeen madiinay aadeen wanacaa ilayhim ilqowm dadkiina wuxuu uga warramay dadkii madiine aaday iyo waxay u sheegeen markay madiine tageen dadkii madiina waxay ugu sheegeen dadkii maaragtay geeridoodii in la layn doono ila waa tan sacd uu leeyahay naxariisii qaban mayso yani in la layn doono bay nacyi u sameeyeen nacyiga la yidhahdaa khabar geeriyaad baa la yidhahdaa dadkaa dhinte waa la oo kale weeyaan yacni akhbaru lqawma bimowtihim dadkiibay waxay uga warameen dadkaa dhimashadoodii in la laayey marka reer bani qurayda ay baaba'een ayay u sheegeen madiine markay tageen walamaa nazala markii uu sacad uu degay oo dameerkii uu ka soo degay wa uhbira loona warramay binusuuli quraydata calaa xukmihi bani qurayda nimankii yuhuudda ahaa xukumkiisa inay ku soo degeenoo wuxuu ku xukumay oon lagu xukminayo yacni calaa xukmihi yow xakama fiihim an yuqtala alrijaalu watusbad aldurriyatu watuqasamu alamwaalu intayna intaan imaanin markii loo warramo la yidhi xukumkaadii ayay ku soo degeen waxaad ku xukmisaana lagu fulin doonaa bani qurayda ayuu sacad wuxuu weydiiyey marka dadkii wuxuu yidhi yacni markii hadalkaa loo sheegay wuxuu yidhi yacni wa xukmii naafidun fiihim wa xukmii naafidun calayhim oo xukumkayga aniga aan rido ma ku fulayaa nimanka la yidhaha reer bani qurayda markaasay qaaluu nacam bay waa ku fulayaa buu yidhi waa la fulinaya markaasuu yidhi wa cala almuslimiina muslimiintana xukumkaygaas raalli bay ka yihiin oo agtoodii way yeelayaan miya markaasay dhaheen qaaluu nacam haabay yidhaahdeen muslimiintana warkaaga waxa aad ku xukmiso waa yeelayaan markaasuu dhinacaanu u jeedaye waa sii jeesta marka dhabankuu nebiga ka jeediyey xagga nebiguu ka jeediyey markaasuu markuu jeestaybuu wuxuu yidhi min haahuna wa man haahuna dadka halkan joogana xukunkaygu ku fulayaa ijlaalan wa tacdiiman lirasuuli illahi sal alay wasalam asagoo nebiga weynaynayay wejiga kama uusan horgaynine waa sii jeestay markuu nebiga ixtiraam uu ixtiraamayo wuxuu yidhi dadka dhinacaan fadhiyana xukumkaygii aniga aan rida raadi ma ka noqonayaan markaasaa nebigu wuu fahmay wuxuu yidhi nacam wa calaya anigana waa igu fulayaa buui wixii adiga aad xukmiso waa fulinaynaa buu yidhi sacdu wixii adiga aad ku xukmiso waanu fulinaynaa buu ku yidhi markaas wey marka uu xukumkan ridayo ou leeyahay waxaan xukumay in raggoodii la laayo haweenkoodii iyo caruurtoodana yani maaragtay la addoonsado xoolahoodana la qaybsado sidaasaan xukumay buu xakama fiihi marka wuxuu xukumay reer bani qurayd wuxuu ku xukumay sacad an yuqtala arijaalu wixii rag ahoo dagaal geli karo in la laayo wa tusba duriya duriyadiina iyo caruurtii dumarkiina la addoonsado wa tuqasamu alamwaalu xoolihoodiina la qaybsado ayuu xukumay weeyaan faqaala rasuul lahi sal lay wasalam nabiga marka wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat laqad xakamta waad xukmisay sacadow fiihim reer bani quraydo waxaad ku xukmisay bixukmi illaahi alla xukunkiisii min fowqi sabci samaawaatin toddoba samo kahor ka kor uu ka soo xukumay carshigiisa uu ka soo xukumay kaasaad adna xukunkaas baadaad fulisay weeyaan kaasaad ku xukuntay weyan waqad kaana hada alxukmu xukumkan wuxuu ahaa aydan sidoo kale ibqan lihariicati lyahuudi ay yahuud kitaabkoodii shareecadoodii xukumkiisana xukumkoodu sidaanoo kale u ahaa ciddii ballanta ka baxda oo dad muslimiina inta yacni heshiis la gashay uga baxda in sidaanoo kale loo galo ayaa kitaabka towraadana ku tiilay buu leeyay bal arfaqu wa arxamu laakiin xukumkaanaaba ka naxariis badnaa oo ka dhimrin badnaa min xukmi shariicatihi shareecadoodii xukumkii ku yiilaaba adkaaba kaasaa sii adkaa kan hadda uu sacad xukumay oo ah in ayaga la laayo kaasaaba sahlanaa buu leeyahay wa calaa itri hada alqadaaya xukumkaas yani maarata gadaashiisa markuu xukumay alladii xukumkii qadaa bihi ou xukumay sacd bnu mucaadin sacd ibnu mucaad ou xukumay markuu xukumkii riday yani maarata gadaasheeda baa utiya bibani quraydata ila almadiina ree bani qurayda baa waxaa lala yimid waa la qaaday bani qurayda laga soo qaaday waxaa loo la keenay ila madiina baa la keenay markaasaa fa halkaa lagu xabisay fii daari binti alxaarifi imra'atin min bani najaar fii daari binti alxaarifi gabadha ina xaarit la yidhaahdaa gurigeedi daarteedii dhulkii ay lahayd baa daartaasaa lagu xabisay gabadhaasoo min bani najaar imra'atin haween wey oo min bani najaar reer bani najaar ka mid ah waa dadkii nebiga abtiyaashii ahaa weye ayay ka mid tahay markii la soo qaaday bani qurayda laga soo qaaday daar ay gabadhaa leedahay baa ciidankii oo dhanba lagu xabisay weyaan wa xufirat lahum waxaa loo qoday khanaadiqu godad baa looga qoday fii suuqi lmadiina madiina suuqeedii baa godad looga qoday uma duhiba bihim waa lala tegey ilaa haadihi alkhanaadiqi godadkaasaa lala aaday arsaalan arsaalan ay aa'ifatan aa'ifa jamaacatan wa jamaacatan jamaaca iyagoo koox kooxa ayaa marba koox la soo bixinaya geeya meeshaasaa la geeya markaasaa waduribat acnaaquhum fiiha markaasaa luqunta laga gooyaa kulligood dadka cadowgooda halkaasaa lagu dilay lagu baabi'iye weyaan keliya marka waxay eh, yani maaragtay nebigu uu amray wuxuu yidhi fiiriya dadka aad soo qabataan nin alla ninkii dagaal geli karo yani waxaa la fiirinaya caanadiisa timaha hoose baa la fiirinaya haddii raggu timaha hoose ay u soo dhasheen waa nin dagaal geli karo waa la laynaya haddaynan timihii hoose u soo bixin waa nin yar lama taabanay marka wixii aynan timaha hoose u soo bixin lama taaban jirin intaasaa laga reebay dadkii ka haray waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo catiyat quradi oo asagana soo islaamayo markaas aan qaangaarin timuhuna aysan u soo bixin dadkii laga reebay buu ahaa wa aslama walhu suxba waana islaamay waana saxaabadii nebiguuna ka ahaa weya dadkaa marka la laayey oo bani qurayda ah wa kaanuu arbacamiatin wa kaanuu waxay ahaayeen bay ahaayeen wa qiila waxaa la yidhahdaa maa bayna ilaa bay udhaxeeyeen na waa la yidhaahdaa weyaan ama waa ama waa ama waa adii cadad intaa la eg bay ahaayeen dadka bani qurayda ilaahay baa qalbigoodii jabiyey ma aynan dagaalamin sidaa darteed baa marka ayagina loo laayay waqutila macahum waxaa lala dilay dadkaas oo bani qurayda ahay xuyay ibnu ahtub ninka xuyay ibnu akhtub la yidhaahdo sayidu bani nadiir reer bani nadiir ninkoodii sayidka u ahaa ayaa lala dilay wa kaana wuxuuna ka mid ahaa xuyay min zucamaa lyahuudi yahuudii madaxdoodii ka mid ahaa alcishriina ee labaatanka ahaa alladiina labaatankii xaraduu qurayshan quraysh ku booriyey oo ku tirtirsiiyey iyo waqatafaana qabiiladii katafaan ahayd calaa aswaaxzaabi aswat laxzaab duulimaadkeedii raggii soo abaabulay oo soo kiciyey labaatankiibu wuxuyayi ka mid ahaa weliba waa ninkii u tegay ilaa ballanta ay ka baxaan ku tirtirsiiye uma kaana wuxuu ahaa haddana yani ninka xuyayni la yidhaahda qad jaaa ilaa qurayda ninkii u yimid horay ugu yimid reer qurayda u tegey wa aqraahum kuna boorriyey calaa naqdi alcahdi ballanta inay ka baxaan ninkii ku tirtirsiiyey bani qurayda isaga buu ahaa weya xataa qadaruu ilaa ay kaga baxaan ballanfuryo sameeyaan bilmuslimiina muslimiinta ay ku ballanfuraan fii axraji saacatin min xayaatihim muslimiinta noloshooda waqtiga ugu dhibka badnaa ay uga baxeen waa marka ilaahay leeyahy id min fawqikum min asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalaqat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billahi dunuun hunaalika ibtuliya almu'minuuna wazilziluu zilzaalan shadiida marxaladaas ay ku jireen oo marxalo xarij oo aad u dhib badnay ragga ballanta ay kaga baxeen ballanta kuwii yacni ay markuu ku tirtirsiiyey ay uga baxeen muslimiinta ninkaas ayuu ahaa weeyaan wakaanuu waxayna ahaayeen reer bani qurayda qad ishtaraduu calayhi xuyay ibnu akhdub kuwa shardi uga dhigay oo shardi kula galay an yakuuna macahu inuu ayaga la jiro oo ayaga ka mid noqonayo yusiibuhu ou asiibayo ku dhacayo maa yusiibuhum bani qurayda wixii ayagana ku marka ballantiibu oofiyey markii quraysh laabatay qadafaana laabteen xuyay ibnu akhdub wuxuu aaday maaragtay nimankii bani quraydo u tegey fa kaana ayaga ayuu la jiray oo wuxuu la galay fii xusuunihim dhufaysyadoodii buu la galay atnaa'a alxisaari hareeraynta wakhtigeedii la hareereeyey halkaasuu kula jiray wy iyo walistislaami iyo isdhiibistiina wa kala mid buu ahaa kaana macahum yani buu la jiray atnaa'a alistislaami isdhiibidda wakhtigeeda isdhiib dhiibayeenna xataa qutila ilaa asagana la dilo xuyay bna aktubna waa lala dilay odayaashaas la dilay ayuu ka mid ahaa isaga iyo odagii maaragtay madaxda u ahaa kacb bni asad iyo raggii lamidka ahaa wax ka baxsada male bani qurayda lagu laaya weyaan intii marka aynan xukumka aysan xukumka nebiga ku soo degin ka hor dadkii soo islaamay waa la daayay ayagu maarata waa la aqbalay dad soo islaamay tiiba marka shiikhu noo sheegi waqad aslama waxaa islaamayo diinka qaatay nafarun koox oo min bani quraydata reer bani qurayda ka mid mida ah, ayaa soo islaamtay qabla nusuuli ay qabla nusuuli alxukmi calayhim intaanan la xukumin ka hor bay soo islaameen marka markay soo islaameenna falam yutacarad lahum ama falam yatacarad lahum nebiga dhib ma uuna maadaama muslimiin ay noqdeen naftoodii maalkoodii kulli waa loo badbaadiyey weyan qolo sidaas ayaga bani quraydo ka mid way islaameen xukunkanna ayna soo gelin way ka badbaadeen muslimiin bay noqdeen wastuuhiba bacduhum qaarkood ayaa nabiga laga hibo dalbay yacni muslimiinta qaar kamida ah, yani dad waxaa jiro bani quraydo ka mida dad badan oo muslimiinta inay cilaaqo badan lahaayeen xiriirow ka dhaxeeyey marka nebigay u tageen dad badan markaase waxay yidhaheen hebel ninka la yidhaahdaa rasuulka ilaahayo ii hibee anigaa naftiisa iyo maalkiisa badbaadinaya isii nebiguna markii qofka qof badbaadiyo waa siin jiray salawaatuullahi wasalaamu calayh marka qaarkood baa la siiyey oo hibadii ou nebigu weydiisto yidhi hebel anigaa badbaadinaya isii nebigu waa siiyey salawaatullahi wasalaamu calayh waxaa nin la yidhaahdo azubayr ibnu bata nin la yidhaahdo ayaa waxaa badbaadiyey yani saxaabiga lea haabit ibni qays ayaa nebiga ka dalbada wuxuu yidhi ninkaas ixsaan badan buu ii samayn jiray isagoo yuguuda buu intaan jaahiliga ku jirnay iyo kulli ayuu wanaag ii samayn jiray marka maanta inay siisaan rabaa nebigu waa siiyey salawatu ullahi wasalaamu calayhi faturikuu dadkaas yani soo islaamay ama yani dadka muslimiinta hibada nebiga ay ka dalbeen inuu siiyo oo nebiga uu siiyo ku wareejiyey faturikuu waa laga tegey lama taabanin dhib lama gaarsiinin markaas wa aslamuu ayay islaameen weeyaan way ayagana waa islaameen dumarkii baa soo haray wa qutilat imra'atun min nisaa'ihim ree bani qorayda dumarkoodii hal haweena unbaa laga dilay ayada ayaa la dilay halka haweenna wuu noo keeni doonaaye qisaasaa loo dilay nin saxaabi bay dishay ayadan intii dagaalka lagu jiray ay xisaarka ku jireen bay ninkaa dishay weyaan wa waxaa la dilay imra'atun haween oo min nisaa'ihim bani qurayda dumarkoodii ka mid ihi liannahaa maxaa yeelay kaanat waxay qad taraxat iraxaa dhagax shiid la yidhaahdo aad u weyn mid ku gantay oo ku tuurtay bay ahayd calaa khallaad ibni suwaydin saxaabiga khallaad ibni suwayd layidhaahdo ayay ku tuurtay iyadoo guri kor saaran bay ku soo tuurtay markaasay faqatalatu ay dishay khallaad meeshaas ku dhintay marka sidaa darteed maadaama ay nin dishay ayaa iyadana qisaasan loogu dilay weeyaan wa jumica asilaaxu waalamwaalu iyo hubkiiba wajumica waxaa la kulmiyey asilaaxu hubkii iyo walamwaalu xoolihii laga helay bani qurayda ayaa la kulmiyey fa kaanad marka waxay ahayd sayfi kun iyo shan boqol oo seefood ayuu hubkoodii ahaa laga helay waxaa ka mid ahaa wa alaaa miati dircin saddex boqol oo cambuurbireedka lagu dagaalama ihina waa laga helay waa alfay rumxin wa alfay rumxin laba kun oo waranna muslimiintii way ka heleen wa hamsa mi'ati tursin shan boqol oo gaashaanna waa laga helay iyo waxajafatan yani xajafatanna waa la hela xajafada la yidhaahdaa waa gaashaanka maqaarka laga sameeye wey attursu oo waxaa la yidhaahdaa almasnuucu min aljuluudi yani maqaarada midka laga sameeyo kaasaa loo jeeda isna waa la helay waxaa kaloo laga helay wa ahaatan kaiira yani alaab aad u ayaa laga helay wa aaniyatan yani maacuunna waa laga helay wajimaalan awr fara badan baa laga helay wa shiyaahan ari badan baa laga helay waxaasoo xoolana fa khumisa kullu daalika waxaasoo dhan khumis baa la sameeyey yacni khumuskii baa laga dhiibay maca annakli timirtii iyo wasabyi dadkii lasoo qafaashayba dumarkii iyo caruurtiiba marka waa la takhmiisiyey khumuskii markii markaasaa yani fa ucطiya liraajili ama fa acطaa nabiga wuu siiyey liraajili ninkii luglayda ahaa sahman fauciya liraajili waxaa la siiyey sahman hal qayb buu leeyahay qofka lugleyda ahaa oo aanan faras iyo waxna aanan wadanin walilfarisi kii faraska watayna alaaata ashumin saddex saami baa la siiyey oo haniimadaas laga hela dadkaasi laga siiye weyaan saddexda saami seebo ku yeeshay sahman linafsihi maadaama ninka lugleyda uu la mid yahay sahmibuu yani shakhsi ahaan u qaadanaya wa sahmayni lifarasihi faraskaas oo ku dagaal galayna laba sahmi buu ku leeyahay marka fardaha ay markaasi wateen nebigii asxaabtiisu ay bani qurayda la soo aadeen waxaa la yidhahdaa faras ayay wateen weyaan fardahaas ayay la soo galeen weyan marka haniimadaasi xoolahoodii ilaahay subxaana watacaala beerahoodii iyo waxay lahaayeenba muslimiintii baa la dhexashiiye wey waa mida allah uu leeyay fi suurati alaxzaab markii aswatmaaragtay eh, axzaab laga warramayo waanzala aladiina daaharuuhum min ahli lkitaabi min sayaasiihim وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعصرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم تعصاص رب ليه سبحانه وتعالى dadkaas yuhuudda ahaa ee mushrikiintii u kaalmeeyey ahlu kitaabka ka mid ahaa allah wuxuu ka soo dejiyey dhufaysyadoodii buu ka soo dejiyey wa kadafa fii quluubihim aruucba laabtoodana argagax buu ku riday markaasaa fariiqan taqtuluun qaarna aad laynaysaan wixii dagaalka gelayey wey wa ta'siruuna fariiqa qaybta kalena aad soo qafaalanayseen weya waawraakum ardahum wa diyaarahum dhulkoodii iyo daarahoodii iyo beerahoodiina ilaahay idinku idin dhexashiiyey buu rabbi leeyahay wa watacaala w markay halkaa marayso yani dumarkii oo la soo qafaashay waxaa la sameeyey waxaa loo diray halka iyo najdi baa loo diray in markaa dadkaa kale ay la wareegaan carabtaa kale ay la wareegaanoo laga iibsado si xoolihii laga helo muslimiinta ay hub ugu gataan si ay cadowgooda iskaga difaacaan wa ursilat isabaaya dadkii lasoo qafaashay baa la diray ilaa najdin dhulkaa najdi la yidhaahda baa loo diray carabtii deganayd markaasaa fubtiica biha silaaxu waxaa lagu soo gatay hub baa lagu soo iibsaday markii la iibiyebaa hub lagu soo iibsaday wuxoodii weyaan wastafa nabiyu sal allahu calay wasalam nebigana wuxuu doortay minhaa yani sabaayaadkaas haweenkaas maaragtay la adoonsanayo iyo wuxuu ka doortay rayxaanata bint zayd bni camr ibni khunaaqa gabadha la yidhaahdo rayxaana oo yacnii aabbaheedna zayd ibn camr la yidhahdo ibnu khunaaqata gabadhaasuu nebigu ka doortay fa yuqaalu marka waxaa la yidhaahdaa innahu tasaraa biha wuu addoonsadayoo addoon bay u surriyadiisii bay ahayd waa yani haween uusan yani addoonnimo uu ku helay bay ahayd waa la yidhaahdaa wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa actaqahaa nebigu wuu xureeyey markuu xureeyena watazawajahaa wuuna guursaday markaa kabacdi waa reer bani qurayda bay ka tirsanayd wey fatuwufiyat ayada oo muslimada way islaamtay fatuwufiyat gabadhaas waa la oobsaday reexaana bacda xajat lwadaac markii nabigeenna xajat lwadaac uu tegey sanadkii tobnaad kabacdi ayaa la oofsadayoo tii alle u timid weeyaan walammaa tama amru quraydata quraydo warkeedii markuu dhammaystirmay oo lagu kala baxay wixii la layn kara la warkeedii dhammaaday yaa ujiiba dacwatu sacd bni mucaadin sacd bni mucaad baryadiisii oo ilaahay baryay subxaana wa tacaala ayaa la ajiibay oo rabbi subxaana wa tacaala u aqbalay weyaan dacwadiisii baa la ajiibay maxay ahay dacwadu ilaahay maaragta uu ka baryey yacni inuu rabbi baaqi yeelo inta quraysh ay xardigeedu wax ka dhiman yahay inuusan dilin taa ilaahay buu ka baryey tan labaad wuxuu ilaahay ka baryey ilaahay inuusan dilin ilaa ishiisa ay ka qabowsato bani quraydu waxa ay sameeyeen ilaa laga abaalmariyo ou arko inuusan dilin arrintaasuu maarata ilaahay hore uga baryey marka baryadiisii ilaahay waa uu ajiibay oo rabbi waa aqbalay wa kaana wuxuu ahaa sacd bnu mucaad fii khaymatin teendo ayuu ku jiray oo fi lmasjid nabawiyi masjidka nabiga dhexdiisa ah liyacuudahu nabiyu sal allahu calayh waali wasalam maxaa teendhada nebiga uu masjidka uga dhisay liyacuudahu sacad inuu soo booqdo annabiyu sal allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam min qariibin meel dhow inuu ka soo booqdo yacni maadaama inuu jecel yahay uu ahaa si uusan uga fogaanin buu agtiisa ayuu masjidkii khaymo agteeda uga dhisay si jamiicu salawaat salaad kasta markuu tukanaya nebiga soo aadaba oo sacad u arko uula kulmo ayuu saa darteed maaragtay qiimayn oo qiimaynay buu qiimadaa meesha uga dhisay weyaan markaas kabacdina famarat calayhi shaatun yacni waxaa soo martay shaatun sidaasuu qoraya yacni shaat ribaa soo martay yacni ribaa soo martay buu leeyahy markaasaa faintaqada jurxuhu asagiibaa yani maaragtay wakhtigiisaa dhammaaday faintaqada markaasaa waxaa dilaacay jurxuhu boogtiisii nabarkiibaa dilaacay wanfajara markaasuu wuxuuna ka dilaacay oo ka burqaday min lubbatihi xagga rubadiisa ayuu kasoo buraday oo dhiiggii nabarkii halkaa ka soo baxay baa inta ka soo dilaacay w rubada waa halkaa luqunta weya lubbada waxaa la yidhahda waa mawdicu alqilaadati min alcunuqa layidhahda meesha kuusha ay dumarku ka xirtaan ayaa la yidhaahdaa oo dhuunta ku taallo lubbada halkaas ayay marka ka dilaacay oo dhiiggii ka soo burqaday weyaan markaasaa fasaala damu alkhasiiru dhiiggii faraha badnaabaa marka daatay baa maaragtay waa dhiig baxay wey xataa tuwufiya liajlihi ilaa marka la oobsado sacad uu dhinto liajli dhiiggaas ka burqaday sababtiisa oo uu dhinta weeyaan markuu sacad dhintay waxamalat janaasatahu lmalaaikatu waxamalad waxaa qaaday janaasatahu maydkiisii waxaa qaaday janaasadiisii almalaaikatu malaaigtiibaa maca almuslimiina muslimiintii la qaadeen yani malaaigta ilaahay ayaa ka qayb gashay oo maydkii wax ka siday muslimiinta la siday ahayd weye wahtaza waxaa gilgishay oo lushay limowtihi liajli mowti sacdin sacad dhimashadiisa darteeda carshuraxmaan allihii raxmaanka carshigiisii ayaa gilgishay oo dhaqaaqay weeyaan marka seeba u gilgishay anagu ma naqaano wuxuu nebigu noo sheego calayhi salaatu wasalaam waa rumaynaynaa weeyaan marka carshiga ilaahay qiimayn sacad oo qiimaynayo ayuu la lushay weeyaan saasaa la leeyahy sacadna marka ilaahay halkaasu ku oobsaday wey waxaa soo haray maarata abulubaaba oo tiirkii isku xiran soo marnay weli tiirkiibuu ku xiran yahay tiiba marka abulubaaba arrintiisu shiikhu nooga warramay wamadaa calaa abi lubaabata sittu layaalin wamadaa waxaa soo maray calaa abi lubaabata abulubaaba ninka la yidhaahdaa sittu layaalin habeenno lix ah ayaa soo maray isagoo tiirka ku xiran tiirkaas lix habeen baa ku timid lix habeen buu ku xirnaa tiirkaasi wey markaasaa tatiihi waxaa u imaanaysay imra'atuhu xaaskiisa u imanyani haweentiisa u imaanaysay fataxulluhu lisalaat markii wakhtigii salaada la gaaraba haweentiisa inta timaado ayay tiirka ka furtaa si uu u tukado markii uu salaada tukadana uma yacuudu waa soo noqon jiray fayarbitu nafsahu naftiisa ayuu wuxuu ku xiri jiray biljidci geetimiraadka jiridiisii ayuu oo tiirkii masjidka ahaa ayuu isku xiri jiray weyaan haweentaa imaanayso markaas fataxulhu lisalaat liajli sala ayuu u furaysaa wey markuu salaada tukado isagaa markiiba tiirkii haddana mar labaad isku xirayo wey uma nazla towbatuhu ilaahay inuu ka towba aqbalay ayaa soo degtay fii beyti ummi salama oo xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam radi allahu canha ilaahay ka raadi noqdee gurigeeda dhexdii ayaa waxaa ku soo degtay towba aqbalkii ilaahay oo abulubaaba ka towba aqbalay nebigu halkaa joogo guriga ummu salama joogo ayay towbadiisu soo degtay ummu salama markaasay soo baxday fabasharathu bashartu biha fabasharathu abulibaaba ayay u bashaaraysay biha towbadiibay ugu bashaaraysay weyaan fataara annaasu markay towbadii maqleen dadkii way kaceen liyutliquuhu inay xarigii ka furaan abulubaaba inay saxaabadii nin walbaba isaga inuu xarig ka furo ayuu doonay fa abaa wuu diiday xataa yutliqahu rasuulu cid iga furaysa male bu waatuu horay u dhaartay oo yidhi nabiga mooye cid kaloo gacantiisa iga furi kartaa ma jirto nebiguunbaa gacantiisa iga furi karo marka fa abaa wuu diiday xataa yudliqahu ila an yudliqahu ilaa uu ka furo rasuululahi sal l waslam rasuulka ilaah ilaa xarga ka sii daayo uu ka faacala marka nabigii wuu furay nabiga ka furay xiina mara bihi markii uu soo maray abulubaaba rasuulka uu soo maray bisalaati subxi salaadii subax markuu u soo baxay ayuu nebigu markaa ka furay abulubaaba xarigii weeyaan wqad qaama almuslimuuna bacda ghaswati bani qurayda bicidat acmaalin caskariyati ahamuha maayili waqad qaama almuslimuuna muslimiintii way istaageen oo way u kaceen bacda ghaswati bani qurayda bani qurayda dagaalkeedii markuu dhammaaday dabadeed waxay u kaceen oy istaageenay la yimaadeen biciddati acmaalin arrimo dhowr ah camallo dhowr ah oo caskariyatin ah yacni camal ciidaneed ayay qabteen shaqo ciidaneed oo badan ayay qabteen weeye dhowr arrimood oo saraayaad iyo ghasawaad ah ayay galeen bacda ghaswati bani qurayda ahamuhaa marka midda ugu muhiimsan oo ugu mudnaanta badan ugu waaweyn wey maa yeli kuwa soo socda weyan marka dhowr xabuu noo sheegi doonaa kow ninkii aburaafic la dhihi jiray oo sallaam ibna abilxuqayq la yidhaahdo dilkiisa la dilo oo yuhuuddii labaatanka nina kamid ahayd ka mid ahaa waxaa la mid ah yani qisadii imaam ibnu ahaal oo nabigeenna muxamed ibnu maslama inuu diray maxamed ibnu maslama oo qabiil bani bakar la yidhaahdo in la soo edbiyo oo maaragta ayaguna la ta'diibiyo oo edabdarro muslimiinta ula yimid ayadana sariyabuu u diray ciidan buu u diray weye waxaa la yidhaahdo rajiic muslimiinta ku dilay saxaabada ahaa dilay ayagana nabiga ciidan buu u diray salawaatulahi wasalaamu calayhi yani ma aragtay iyo asaga laftiisa oo hogaaminaya nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa waday oo ka qayb galay in la edbiye kuwaasna sariye la yidhahdo sariyat alciis oo ayadana zayd ibna xaaria loo diray ayaa jirta marka afartaas arrimood ayuu shiikhu nooga warramayaan arki doona insha allahu tacaala ta koobaad waxa weeye acmaasha caskariga ahoo ciidaneed ay u kaceene koobaad waa maqtalu abi raaficin sallaam ibna abilxuqayb ninka kunyadiisa la yidhahdo abu raafic magaciisana sallaam la yidhaahdo ibna abilxuqayb oo yuhuudda madaxdeedii ka mid ahaa dilkiisii la dilo ayuu musanifku meeshaa noogu sheegay huwa ninka la yidhaahdo abu raafic wuxuu ahaa taajirun nin ganacsada ah oo ahl xijaazi reer ijaa dadka ijaa dega ka mid ahaa wuxuu ahaa taajiru ahli xijaaz reer xijaaz ninkooda taajir ka ahaa ayuu ahaa wa ra'iisu yahuudi khaybara khaybar meesha la yidhaahdo dadkii yahuudi deganaydna ninkii duqa u ahaa ee madaxda u ahaa weeyaan wa axadu kibaari lmuxarikiina dadkii yacni nebiga cadowgiisa ku soo dhaqaajinayay kuwa ugu waaweyn ayuuna ka mid ahaa wlmuallibiina kuwii kulminayey soo kulmiyey lilaxsaabi isbahaysatadii dadkii soo kulmiyey calaa ahli lmadiinana usoo kulmiyey reer madiina kusoo kulmiyey nebigii asxaabtiisa usoo kulmiyey ayuu mid ka mida buu ahaa weya yacni dadkii muxarikiinta ahaaye ka dambeeyey labaatankii nin marna quraysh u tegayey maka quraysh ugu tegey marna khadafaan u tegayey qabaa'ilka kale tegayey taxriidka nebiga ku samaynayay nin ka mida buu ahaa dadka in nabiga iyo saxaabadiisa lala diriro raggii muxarikiintab almualibiin almuxarikiin almujamiciina layidhahda dadka kulminaya wey lilaxzaabi ciidamadii isu soo bahaysta qurayshii khadafaan iyo wixii lamidka ihi calaa ahli lmadiinati kuwii usoo kulminayay mid ka mida buu ahaa weya falama tafaraqa almuslimuuna muslimiintii markay u faaruq noqdeen ee ka soo faaruqeen min alaxzaabi aswat laxzaab markay ka soo faaruqeen iyo wa quraydata waghaswatu bani qurayda quraydo la dagaalankeeda markay ka soo faaruqeen intadaba waxaa soo baxay oo soo degdegay liqatlihi abu raafic dilkiisa waxaa u soo baxay u soo degdegay hamsatu min rijaali lkhasraji shan nin oo ka mida reer khasraj raggooda ka mida ayaa iyaguna soo baxay qabiilkaasay ka mid ahaayeen shan nin ayaa nebiga u yimid oo yidhi ninkaa salaam ibni abilxuqayq annagaa kaa kaafinayna rasuulka ilaahayo annagaa soo dilayno ayagaa soo baxayo nebiga ka dalbaday nebigana waa u oggolaaday maxayna u soo baxeen maqsadkay u soo baxayaan salaam inay dilaan aburaafic inay dilaan maxay tahay maqsadka ka rabaan liyaxuusuu inay koobaan sharafan ammaan iyo sharaf oo la mid ah mila sharafi lawsi qabiilada aws la yidhahda sharaftii ay heshay xiina waktigii qataluu ay dileen kacb bna ashraf kacb bna ashraf yacni waxaa soo dilay aws baa soo dilay oo maxamed ibn maslama iyo raggii la socday baa soo dilay sidaa darteed ayaguna inay salaam ibn abilxuqayq ay dilaan yuhuudkaasi ay sharaf ku helaan bay rabaan weyan maadaama uu ahaa nin aad muslimiinta u dhibi jiray oo ahaa weyan wawasala haaulaa'i dadkaasi waxay gaareen yani way tageen nebigu waa u idnay way dhaqaaqeen wawasala haaulaai shantaa nin way tageen waxaana marka siduu sheikhu noo sheegi doono qaa'id looga dhigay shantooda madax looga dhigay cabdulaahi bni catiik in la yidhaahdo ayaa madax u ahaa weeye wawasala haaulaai waxay gaareen raggaa shanta ihi ilaa xusnihi dhufayskiisii meeshii ou xeradiisii u oodnayd oo dhufayska ugu xirnaa ayay gaareen oo ah min jihati khaybar khaybar dhankeeda uu deganaa ayay gaareen waxayna tageen xiina harabat shams markay qoraxdu dhacday ayay tageen qoraxdu markay dhacdayba meeshii ay khaybar iyo xusnigiisii ay tageen weeyaan faqaala qaa'iduhum cabdulaahi bni catiikin ninkii madaxda u ahaa shanta nin oo magaciisa layidhi cabdulaahi bni catiik ayaa wuxuu ku yidhi afartii kale la socotay makaanakum halkan igu suga meeshiina jooga makaanakum yani ilzamuu makaanakum meeshiina laazimo jooga wey fa innii anigu muntaliqun waan tegayaa anaa baxayo wa mutalatifun mutalaifun yani mid soo fiiriirin baana ay mualicun cala asraari lbawaabi xisniga wuxuu leeyahay nin waardiye ahoo ilaalo ahoo albaabka taaganoo weynoo la xiro marka anaa farsamaysanayo oo ninkaas bawaabka ahee iridda taagan xaalkiisa soo eegaye asraartiian soo ogaaniye idinka meeshiinna ii fadhiya xayl annaga wada soconna haddaan tagno inna la gartaa halkiina ii fadhiya buu yidhi waxaa la arkaa adkhulu inaan galo inaan xisnigiisii galo baaba dhici kartaba ee halka iisii jooga fa aqbala wuu aaday meeshiibuu aaday oo soo qaabilay xataa danaa min albaabi ilaa albaabkii uu soo dhowaado waqtigiina qoraxdii baa dhacday oo waa mugdi baa la galay markuu albaabka usoo dhowaaday ayuu uma taqannaca biawbihi maradiisii ayuu isku daday oo madaxa saartay go'iisii oo watay ayuu madaxa ku datay ninka la abdulahi bni catiiq kaannahu yaqdii xaajatahu sidii qof qadaa'ulxaaja samaynayo yani kaadi ama maarata saxaaro iyo wax lamida samaynayo kale wa halkaasoo kale inta fadhiistay buu maradii isku daday albaabkii iridii la xiri rabay ayuu agteeda fadhiistay weeyaan fahatafa bihi lbawaabu ninkii iridda ilaalada ka ahaa ee taagnaa ayaa wuxuu u maleeyey yuhuuddii meeshaan deganayd inuu ka mid yahay nin kaadi ama saxaro fogeeyey oo kale inuu yahay ayuu u qaatay marka fahatafa wuu dhawaaqay bihi cabdulaahi bni catiiq waxaa u dhawaaqay albawaabu ninkii irid waardiyaha ahaa ee ilaalada ahaa ayaa u dhawaaqay wuxuu yidhi yaa cabdallaah ilaahay addoonkiisow yani ma yaqaan maadaama uusan garanayn dad badan baa meeshii degan marka yaa cabdallaahi buu yidhi in kunta turiidu an tadkhul fadkhul fa innii uriidu an aqliqa albaaba wuxuu yidhi haddaad doonayso in kunta turiidu haddaad tahay mid doonayo an tadkhula inaad soo gasho fadkhul soo gal maxaa yeele fa innii aniga uriiddu waxaan doonayaa an aqliqa albaaba albaabka inaan xiraan rabaa yacni wuxuu qaatay nin xisnigii ka baxay oo bannaanka qadaa'ul xaajo ku soo samaynaya inuu yahay marka maadaama qoraxdii ay dhacdo albaabkii in la soo xiro rabo yuu leeyahay kaala soo gal ninkaaga meesha fadhiyow gudaha soo gal ma oga ninkan inuu ninkaa u socdo madaxdooda inuu soo dilo ou rabo warkama uu hayo weeyaan sidiibuu marka cabdulaahi ku galay fadakhala cabdulaahi bni catiikin cabdulaahi bni catiik xisnigiibuu galay wa kamana ay tawaaraa wuuna dhuunto meel ku dhuuntay xataa naama annaas meel buu ku dhuuntay waa isqariyey ilaa dadku ay maaragtay hurdeen markii dadku ay seexdeen ayuu fa akhada almafaatiixa furayaashii ayuu soo qaatay albaabada ay lahaayeen oo dhan ayuu gacanta ku dhigay wa fataxa albaaba albaabkii weynaabuu furay muxuu u furanaya liyasfula lahu inuu u fududaado ay u sahlanaato alhuruubu cararitaan iyo baxsad ou baxsado cinda alxaajati markuu u baahdo yacni albaabkii inuusan ku xirmin albaabkiibuu furtay albaabkii marka qufulkiisii wixii isagaa la wareegay si markii uu hadduu wax soo sameeyo inuu baxsado uu rabo ay suuragal ugu noqoto daraaddeed buu marka albaabkii u furtay weeyaan uma tawajaha ilaa bayti abi raafic dadka dad isyiqaanay ahay wuxuu aaday marka uma tawajaha wuxuu u jeestoo aaday ilaa bayti abi raafic abu raafic oo ninkii uu raadinayo salaam ibn abilxuqayq oo yuhuudka ahaa ee madaxda u ahaa ayuu gurigiisii aaday fa kaana marka wuxuu ahaa guriga markuu aadaba fa kaana wuxuu ahaa kullamaa fataxa baaban markuu irid furaba ila furayaashii uu haystaaye irid markuu furaba aqlaqahu wuu xirayay min daakhilin hoos buu ka xiranay albaabkii weynaa waa u diyaar wa waa furan yahay albaabada kale albaab kale markuu furaba uu soo galo hoosuu ka xiranayey si xataa low calima bihi nnaasu hadday dadku ogaadaan in nin uu soo galo meeshaan ku jiraahi laa yasiluuna ilayhi aysan ka soo gaaraynin aysan asagu soo gaari karaynin oon loo imaaninba hoos uga xiranayay guryaha irdahan kaleeto weyan xataa yaqtula aba raaficin ilaa aburaafic uu ka dilo inaanan loo imaanin daraaddeed buu marka gurigii markuu soo galay ayuu hoos ka xirtay weyan falama intaha ilaa beytihi beyti abiaafic markii uu u dhammaadayoo uu tegey faida huwa fii beytin mudlimin wasata ciyaalihi falama intaha ilaa beytihi markuu gurigiisii u dhammaaday oo gurigii uu tegey ninkii ahaa yuhuudka ahaa ee aburaafic ahaa waaba isagoo fii beytin guri dhexdii ku sugan guriga oo mudlimin mugdi ah wasata ciyaalihi caruurtiisana bartamaha uga jiro ciyaalkiisa ku dhex jira oo dhex jiifaa wey reerkiisii wey marka markuu halkaa tegey laa yidri ayna huwa yani ninka la yidhaahdo cabdulaahi bni catiiq ma garanayo ayna huwa meesha uu yahay yani meesha uu ka jiifo ile ciyaalkii iyo dadkii reerkiiba ku dhex jiraaye meeshau ka jiifo ma garanayo meesha uu ka jiifo ma garanayo gurigu waa mugdigu marka si uu ku helo buu fanaadaahu u dhawaaqay gurigii dhexdiisa ka qayliyey wuxuu yidhi yaa abaraafic abu raaficow buu yidhi markuu arkay qaala markaasu wuxuu yidhi ila guriga ninaa ku jira isma lahayne man haada kani waa kuma ii dhawaaqaya buu yidhi kan ii yeeraya waa kuma mar alla markuu sawdkii meeshuu ka dhawaaqay ou hubsaday buu fa ahwaa wuxuu ku hoodiyey naxwa sawti dhawaqa meeshuu ka soo baxay ayuu yacni ku hoobtay oo aaday markaasuu wadarabahu wuxuu ku dhuftay darbatan bisayfi seeftii buu hal mar ku dhuftay wey markuu ku dhuftay wa huwa cabdulaahi bni catiiqna dahishun ay mutaxayirun mid wareersan uu yahay yacni uu asagu mugdigu ku jiraayo amaadan meel kale cid kale ama wax ku dhufatay oo isleeyahay amaadan waba heli weysa wax dili weydaa uu leeyahay ayuu maaragtay seeftii ninkii ku dhuftay wey famaa ahnad shayan waxba kama ayaan tarin halkii seefoo lagu dhuftay salaam ibn abiuqayq ama abu raafic waxba kama ayan dhibin wuxuu leeyahay fakharaja wuu baxay uma jaaa wuu yimid muhayiran sawtahu asagoo dhawaqiisii bedelay buu soo laabtay kaannahu yuqiiuhu sidii nin u gargaarayo kalebuu iska dhigay ninka waa dhaawacan yahay mana dhiman inuu dhinto iyo cabdibashadiisana uu sugayay inuu u gargaaro uu iska dhigay markaasuu waqaala wuxuu yidhi cabdullahi bni catiif baa hadlaya maa haada sawtu ya abaa raafici wuxuu leeyaha dhawaqiisii hadaay oo ku hadla midaan ahaynuu ku hadlaya maa haada sawtu dhawaqaan waa maxay aan maqlaya ya aba raafici abu dhawaqaan maqlaya waa maxay buu yidhi qaala markaas abu raafic wuxuu yidhi liummika alweylu hooyadaabaa hoog u sugnaaday ina rajulan fi lbeyti nin guriga ku dhex jiro baa darabanii bisayfi seef igu dhuftay inuu asaga yahay ma oga nin yani guriga ku jiro baa seef igu dhuftay markaasuu facamada ilayhi markuu intaa maqlay meeshuu ku jiro oo ogaaday buu u qasday markaasuu wadarabahu darbatan afhanahu afhanathu darbatan seeftiibuu jilcisay oo maaragtay yani baalaqa fii qatlihi wey wuu ku xeeldheeraaday dilkiisiibuu ku xeeldheeraaday aad bay dhaawac weyn u gaarsiisay weyan walam yaqtulhu laakiin ma uunan dilin oo ma uusan dhimanin ninka aburaafica weli ma dhiman markuu arkay inuusan dhimanaynin fa wadaca sayfa ninka lidhi cabdulahi ibni catiiq seeftiibuu wuxuu ku dejiyey fii batnihi calooshuu ka saaray markaasuu uma yani wataxaamala calayhi waa isku xambaaray bimacnaa waa cuskaday wey aaduu ugu cuskaday weya xataa akhada ilaa seeftii ay qabsato fii dahrihi calooshintii ka dhex baxdo seeftii dhabarkiisa uu tago ayuu gaaray weya markuu saa u galay inuusa noolaanin u ogaaday uma kharaja wuu soo baxay cabdulahi ibni catiiq yaftaxu asagoo furaya alabwaaba irdihii ou xirxiray baaban baaban irid irid asagoo u furfurayo ayuu soo baxay walleylu habeenkuna muqmirun ou dayax yahay habeenkuna waa iftiinoo dayax buu leeyahay wa basaruhu daciifun asagoo yani cabdulahi bni catiiqna araggiisu aad buu u yaraa dacfulbasar ayaa ku jiray oo araggiisu sifac waxba uma arkaynin markaasuu fadanna wuxuu u maleeyey annahu wasala ila alardi ila jaranjaro kusoo deganaya mogtahay salaam ku deganayay markaasuu wuxuu u maleeyey dhulkiiba inuu gaaray faqadama rijlahu lugtiisuu hormariyey fa waqaca min asullami markaasuu jaranjaradii ka dhacay salaamkiibuu ka dhacay weyaan markaasa fa usiibat rijluhu yani ay fankasarat rijluhu lugtiisiibaa markaa jabtay saxaabigaasi markay lugtii ka jabtay cabdulahi bni catiiq fa casabahaa wuxuu ku xiray bicimaamatihi cimaamadiisii oo watay marka lugtiisi ku duubduubtay wakhtafa cinda albaabi mana uunan tegin albaabkii agtiisabuu marka haddana ku dhuuntay hoosgalay maxaa yeele ninkii inuu dhintay iyo inuusan dhimanin ma oga muxuu nabigu u sheegay hadduu laabto ninkii waa soo dilay ama ma dilin war ma hayo inuu hubiyo buu rabaa marka inuu ninkii dhintay in kaleeto waiktafaa cinda albaabi albaabka agtiisa ayuu ku dhuuntay falammaa saaxa diiku markuu diiqii dhawaaqay diiqyeerka wakhtigiisii la gaaray oo safdhexe ay tahay habeen yani maaragtay ulukii dambe uu yahay yuqaama rajulun ninbaa istaagay calaa suuri lxisni dhufayskii darbigii isagoo ku istaagay markaasuu wuxuu ku yidhi ancii abaa raaficin ancii yacni waxaan warkiisa dadka ogaysiinayaa wey dhimashadiisa ogeysiinaya aba raaficin abu raafic ninka la yidhaahdo ayaan dadka ogeysiinaya ninkii waa dhintay taajira ahli lxijaazi ahlulxijaaz reer xijaaz dadka jooga ninkii taajirka u ahaaye ugu xoolaha badnaa ganacsadaha ahaa ayaa dhintay fa carafa markaasuu cabdulaahi bni catiiq wuxuu gartay annahu maata markuu sawdkii maqlay annahu maata abu raafic inuu dhintay buu ogaaday markaa markaasuu fa ataa asxaabahu dadkiisibuu u yimid saxaabadiisa afartii kaloo u yimid warajacuu wayna soo noqdeen falama intahuu ilaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam markay nebiga u yimaadeenay xadauuhu falama intahuu markay u yimaadeen ilaa rasuulilahi sal l wasalam nebiga ay u soo laabteen iyo xadauuhu nebiga u warrameen wixii dhacay iyo qisadii u warrameen asagoo lugtiisii ay jaban tahay wamasaxa rasuululahi sal l wasalam nabigeenna ayaa masaxay calayhi salaatu wasalaam rijla cabdilaahi bni catiikin ayuu masaxay fakaannahu waxaabad moodaaba lam yashtakiha yani lam yashtakiha qatu midaan weligiiba lugtu ka sheegan oo kalebuu noqday nabiga markuu masaxayba lugtiisii ilaha waa u kabayo waa hagaagtay weyan marka yani saxaabigaasna ninkaa saxaabada shantaa nin waxay ku soo guulaysteen cadowgii kale ee muslimiinta ay lahaayeen inay ka takhallusaan ay dilaan weyan hada wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed